jacala allahu ilaahay uu yeelay lahaa liliilaa waktan ugu yeelay manaca bihaa bisababiha uu ku reebay azawja ninkii min adiraari oo waxakama calayhi ou ku xukmiyey idaa kaanat idaa wujidat haddii la helo an jacala calayhi inuu ka yeelay ilaahay dushiisa imaa an yafiya ninkii inuu laabto wa imaa an yuطalliqa naagti inuu furo wa haadaa xukmun baa bali waa xugum hor leh bimudiyi arbacati alashhuri afartii bilood markay dhammaatay kadib xugum yimid waayo oo kayruliilaa dhaarta aan ahayn walaakinahu mu'tanafun mid la bilaawday weeyaan baa leeyihi ee adigoo kale ma dhahayo iilihii afartii biloodow la haray ma dhahayo afarta bilood waa kadib maraya haddii la waayo in loo noqdane dalaaq kala lala imaanaya dalaaqiina ma aha iilihii baa dalaaq noqday oo dhaartii ma aha laakiin dhaartaasaa waxay keentay dalaaq sababtiisana ay tahay naagtan inaan meesha lagu dhibin ee xaqeeda loo ilaalinayo ayib wahaada xukmun weeyaan xaadiun yimid bimudiyi arbacati alashhuri afartii bilood tegitaankeeda kayru lilaa dhaartan aan ahayn walaakinahu mu'tanafun xugum la bilaawdoo talaaq awa yujbaru saaxibu waxaa lagu qasbaa calaa an ya'tiya inuu la yimaado biayihi maa shaaa labadaas midkou ka doono fay-atun ou la yimaado ama fay-atin ou la yimaado aw talaaqin ama hala fay-a noqosho aw talaaqin ama inuu talaaq raacsi u naagti ka wada tago fa in imtanaca hadduu ka reebtoomo minhumaa labadoodii ukhida minhu waxaa lagu qabanayaa aladii yuqdaru midkii la kari karo calaa akhdihi minhu in laga qaadi karo wadalika midkaasna an yutallaqa calayhi naagta in lagu dul furo waayo liannahu laa yaxilu waxaan banaanin an yujaamaca canhu in xaggiisa laga jimaaco wuxuu leeyahay markii afartii bilood dhammaatay a waxaa liyihi labadaa midkood dooro ama naagti fur ama ku noqoo naagti u tag hadduu labadii sameey waayo waxau ihi mana furaay mana u tagaay marka qaaliga wuxuu samaynaa wuxuu kari kara inuu ku furo laakiin ninkii ha loo jimaaco naagtii ha loogu tago sidii naagtii ay nikaax ugu noqoto lama dhihi karo liannahu naag ninkeeda unbaa u tegi karo qaadiga marka muxuu labadii ka qaban karaa midka midkau qaban karo talaaqi ha ah lagu duldhigaya marka sidaasaa lagu fasiray ayb oo lagu qasbaya calىa an ya'tiya inuu la yimaado biأyihimaa shaaa labadaas midku ka doono fay-atin noqosho ow fa in imtanaca hadduu ka reebtoomo minhumaa labadoodii wuxuu ihi naagtii mana furay mana u tagayi buu idhi ukida minhu waxaa laga qaataa aladii yuqdaru midkii la kari karo calaa akdihi minhu in laga qaadi karo wadalika midkaas la kari karana an yutallaqa calayhi in lagu dul furo waayo liannahu maxaa yeelay midka kaloo noqoshadii ahay laa yaxilu ma kari karo qofkii oo qaadiga ahay ama laa yaxilu ma banaano an yujaamaca canhu naagta in laga jimaaco oo qof kale u taga ma banaano sidaa daraaddeed qaaliga wuxuu kari karaa inuu ka furo waa laga furay wabilahi taala tawfiq ma bacdu faqala almusanifu raximah llahu tacaala واkتلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين marka eh, waxaan ku soo dhex jirnay musanifka raximah اllahu tacaala waxa la weydiiyey waxaa ka mid ahay masaa'il oo nas uu ku soo arooray naskaas ama qur'aan ha ahaado ama xadiid nebiga ha ahaado ee markaa laba macno iyo wax ka badanna ixtimaali karo labadaas macno daliil kale oo nas kale oo caddayna ah uusan jirin dadkii hadday isku khilaafaan ma bannaan yihiin in isku khilaafaan markaasuu uhi musanifku waa suuragal laakiin saas ay tahay nas kastaba waxaa la helayaa buu leeyahay wax lagu raajixin karo wejka raajixa imaamu shaafici ma qabo nas laba weji ixtimaali karo markaa mid lagu rajaxa labadaas wejina aan lahayn mala buu leeyahay laakiin nas kasta waxaa ku dhex jira ama alfaadiisa ama macaanidiisa maa yu'khad minhu tarjiixaatu aw rujxaanuhu calaa gayrih marka habeenkan wuxuu noogu miithaalinayaa laba mas'alo oo faraa'idka ka mid ah qasadka laga leeyahayna waxaa weeyaan nas oo macnihii laba macnaa wax ka badan ixtimaali karo wax daliil oo oo nas kalena aan loo haynin ilaa ijtihaadaad iyo qiyaas iyo adilo kaleoo lafdiya mooye marka wuxuu leeyay waاkhtalafuu way isu khilaafeen saxaabadii fi lmawaarihi faqaala zayd bnu haabitin wuxuu yiriyey iyo waman dahaba madhabahu iyo ninkii madhabkiisa qaatay yucطىa kulu waariثin waarid kasta waxaa la siinayaa maa sumiya lahu wixii loo magacaabaa la siinaya fain fadala fadlun dheeraad hadduu soo haro walaa casabata casaba ayna jirin oo xagga qaraaba oo macnaha xagga aabbaha ayna jirin lilmayiti walaa walaa'a qof addoonnimo ku xurayna ousan jirin kaana maa baqiya wixii soo haro lijamaacati lmuslimiina iskale marka mas'alo mashhuur ah weeyaan sida la yaqaano imaamu shaafici wuxuu qaatay markii saxaabada loo fiiriyo baabulfaraa'id markii la yidhaahdo madhabka zayd bna haabit yuu qaatay imaamu shaafici waxyaalaha keenay uu u qaatayna waxaa ka mide eh, nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam afradukum zayd bnu haabit buu nabig yidhi waa taskiya ama macnaha markhaati kicid uu nabiga calayhi salaatu wasalaam zayd uu markhaati kacay wa aclamukum bilxalaali waalxaraami mucaad bnu jabal yuu nabigu yidhi marka asoo meeshaas ka tixraacayo yuu haddana wuxuu arkay zayd bni thaabit siduu dabcan nabigu u sheegay inuu yahay qowlkiisa aqrabu alaqwaali ila alcaqli waalqiyaas markii daliil aan la haynin marka sidaasuu u qaatay marka masalada hadda la khilaafo waxaa weeyaan haddii nin uu dhinto qofay ka ahaatabo ninkii farad ilaahay u magacaabay faradkiisaa la siinaya haddii xoolihii wax ka soo haraa ilaan waxaa laga yaabaa nin sudusaa loo magacaabay ninna rubuc baa loo magacaabay nin maalan eh, humuna loo magacaabay intoodii markii lakala siiyo maal baa soo haraya intaa qof dhexla haddii la waayo xagga qaraabada hoos iyo kor iyo xawaashidaba wax dhexla haddii la waayo maalkaas waxaa iskale buu leeyahy zayd bnu thaabit ljamacati e, lmuslimiin oo beyt lmaali muslimiina la dhigaya haddii wax dhaxlo oo nasab ku dhaxla ama walaa ku dhaxla la waayo xoolaha meeshaasa la dhigaya madhabka kalena waa noo imaan doona waاkhtalafuu fi lmawaariiثi ay isku khilaafeen faqaala zayd bnu haabitin wuxuu yidhi waman dahaba madhabahu iyo ninkii madhabkiisa u tago zayd bnu haabit waxaa weeyaan nin ansaari ah nebiga muhimaad badan buu u wakiishay waa ninka luqada yahuudda soo bara la yidhi waa ninka musxafka oo u jamciyey abubakrin waa ninka masaaxiftii markii waktigii cuhmaan la yidhi halkii qira'a dadka ku koobay marka mawaaqif aad u qiimo badan buu leeyahy dikran xasanan sidaas baa habboon qof kastaba inuu khayr ku dadaalo magacaadi waa soo haray laakiin hadda fiir adduunyada inta cudama ama madax adduunyada ahayd wax xuseeya maanta wax qiimo ay leeyihiin ma laha ayaanta ay joogeen calooshoodii farjigoodan bay ka buuxsadeen waa iska tageen laakiin ninkii kaana yaciishu ligayrihi oo ilaahay dartiis dad kale wax magacyaalkooda ilaahay baaqi yeelay cilmigoodii baa laga baaqi yeelay kelimadii aan ka faa'iidaysanaba xasanaad baa ugu socdo nebigu wuxuu uri haddii meydka u dhinto wax laga dhexlaayo macnaha uu baaqi noqonayo waxaa ka midi aw cilmin yuntafacu bih marka ilaa an taquuma alqiyaama zaydu bnu haabitin qaala kada yaa laleey wax aada u fiicnaan badan wa marka nid kasta waa heli karaa magaciisa inuu wanaagaas ou ku koobo ou ku dadaalo sidii ummadda wax ugu faa'iideyn lahay ilaahay baana haddana uu markhaati kacayo yani arrintaas in eh, u faafiyo marka dambe marka yucطaa waa la siinaya buu yidhi kulu waariثin mid kastoo wax dhexlo maa sumiya lahu wixii loo magacaabay ninkii nis loo magacaabay ninkii sudus loo magacaabay ninkii thumun ninba wixii loo magacaaba la siinaya marka fa in fadla fadlun mid soo hara hadduu soo haro walaa casabata lilmayit casaba uusan jirin faraa'idka dadka wax qaybsadaa laba qayb u kala baxa dad ahlu fardi oo shay kooban iska leh iyo dad casabo oo wixii soo hora wada qaadanay ay u kala qaybsamaan maalan ka soo qaado nin baa wuxuu ka tegay eh, aabbihiis iyo hooyadiis iyo macnaha eh, iyo wiilkiisa marka waxaa laleeyahay aabbaha iyo hooyada hadduu farcu waarit u joogo aabbaha iyo hooyada ahlulfard weeyaan mid kastaba sudus buu leeyahay wixii soo harana wiilkaa iskale casabaa la yidhahdaa bimacnaa annahu ya'hudu baqiyata maa abqathu lfuruud faradku wuxuu soo reebuu qaadanaya marka waa u badnaa karaa waa u yaraa karaa maa fii ay mushkila laakiin waxaa weeyaan wixii soo haray buu leeyahay ayib marka fain e, walaa casabata lilmayiti walaa walaa walaa waxaa weeyaan nin baa adiga aada xurays ninkaa wuxuu ka tegay hal gabar oo kale gabadhii waxay qaadanaysaa maalkii niskiisa fa in kaana waaxidatan falaha nisf intii soo haray adigii xoraysa haddii qaraabadiisii wax dhexal la waayo adigii xoraysay ayaa qaadanayso nisfulmaalkii kale adaa qaadan walaa kaas weeyaan marka waa ta nabiga alwalaau liman actaqa yani walaa ninka dad xoraysa xataa xariir baa idinka dhexaynay oo ilaa daraja haddii dadkan qaraabadii dhexasha la waayo adigaa soo gelaysa meesha taas baa laga hadlay marka kaana maa baqiya wixii soo haray lijamaacati اlmuslimiina iskale oo masaalixda muslimiinta ayaa la dhigayaa baytulmaal muslimiin ay fuqahada ku magacaaba wa can gayrihi zayd gayrkiisa wuxuu yihi minhum min asaxaabati kamide annahu maalkii annahu gayrkaas kaana yaruddu kii celiya buu ahay fadla almawaariidi mawaariidta ama dhaxalka waxa ka baaqi noqdo calaa dawi larxaami qaraabada kuwa raximka u saaxiibka ayaa lagu dul celin jiray yacni meeshii baytulmaalmaslimi la dhihi lahay intii soo hartay waxaa la leeyahay intii dhaxalka u qaadatay haddaan looga laba celiyo saasaa la leeyahay intii hore u qaadatay ha loogu laba celiyo wa can gayrihi minhum annahu gayrkii kaana yaruddu kii celiya buu ahay fadla almawaariisi calaa dawi larxaami raximka kuwa u saaxiibkaa arxaam waa noo imaan doontaa macnaheedu falaw anna rajula nin taraka ukhtahu hadduu walaashiis ka tago warahatu waxay ka dhaxashaa annisfa warudda calayhaa waxaa lagu celiyaa annisf nin baa gabadha walaashiis buu ka tegay wax kaloo dhaxla aabba ma jiraan walaal kale ma jiro walad dhaxla male qaraabo kale ma jiraan gabadhaas keligeed buu iska tego walaashiis ah marka haddii gabadhi walaasha ay tahay waaxida hadday tahay falaha nisfu ijmaacan waaba naskii qur-aanko fii aakhiri suurati nisa aa ilaahay ku sheegay oo nis bay leedahay baa la yidhi niskii soo haray markaan yaa la siinaya madhabkii hore baytima almuslimiina la geynayo madhabkan waxau leeyahy niskii hore qofkii qaataa lagu celina maalkii saasay ku wada qaadatay markaa nisna waxay ku qaadatay dhaxal nisna raxim ahaana loogu soo celiyey marka maalka saasay ku qaadatay saxaabadii labadaas ay isku khilaafeen fa qaala bacdu nnaasi waxay yidhaahdeen lima lam tarudda maxaad ugu celi waayso imaamu shaaficiyow fadla almawaariid dhaxalka wixii ka soo haro qofkii wax ka dhaxli maxaad wax ugu siin wayse qultu waxaan idhi buu idhi istidlaala bikitaabi illaahi anoo ilaahay kitaabkiisa daliishanaya yaanan ku celinin intii soo hartay ee baytumaalmuslimiinaan geeyey qaala wa ayna yadullu kitaabullah ilaahay kitaabkiisa intuu ka tusinaya calaa maa qulta waxaa tiriyey qultu waxaan idhi buuri qaala allaahu ilaahay wuxuu idhi in imru'un halaka shaksi hadduu halaagsamo laysa lahu waladun waladna aan lahayn walahu ukhtun walaal uu leeyahay gabadh walaala uu leeyahay falahaa naagtii waxay leedahay walaashiis ahayd nisfu maa taraka intuu ka taga niskiisuu leeyahay wahuwa ninkine yariuhaa walaashiis asaa dhaxlayo in lam yakun lahaa walad haddaysan walad lahayn labadii isla dhalatay si isku dhaxli lahaayeen waxaan ognahay haddii farcu waari oo dakar uu joogo ama asal oo dakar hadduu joogo walaala wax kuma lah haddii laga reebno aabbihii ku dhalay hadduu joogo walaal ma imaan kara walad adiga aada dhashay oo wiilkaaga ama wiilkaada wiilkiisoo dakar hadduu joogana walaal wax kuma lah dhaxalkaada marka ilaahay markuu leeyahay walahu uktun markuu leeyahay waxaa laga fahmay ninkaas dhintay aabiis inuusan joogin wiilna uusan lahayn intaasaa laga fahmay olaasha dhaxalkooda waxaa u shardiga inuusan meeshaas joogin marka ilaahay wuxuu yihi haddii qof uu halaagsamo laysa lahu waladun walad asiga u dhalay ina u jirin walow waladu waladgiiba ha ahaado walahu ukhtun gabar walaal ina uu leeyahay ama uktu liab ha noqoto ama uktu shaqiiqa ha noqoto lium inaysan ahaynaa shardi ah falahaa nisfu maa taraka falahaa waxay leedahay naagtii nisfu maa taraka walaalkeed maalka uu ka tegay niskiis bay leedahay wahwa walaalkiina yariuhaa walaashiis waa dhexlayaa in lam yakun lahaa waladun haddaysan dhahayn waalidna waa la mid ilaahay saas buu yiriyey wa qaala haddana ilaahay wuxuu iri wain kaanuu ikhwatan hadday yihiin kuwa walaalo ah rijaalan wa nisaan isaga iskugu darsan rijaalan wa nisaan niman iyo naagaba kale le hadday yihiinne falidakari milu xadi lunhayayni falidakari wuxuu leeyahy midkooda labka ah milu xadi lunhayayni labadii gabdhood inta dheef ay leeyihiin buu leeyahay waxaa weeyaan faraa'idka sidaa ugu sahlan haddii nin intuu dhinto ee uu ka tago maalan afar gabdhood iyo laba wiil markii la dhaxal siinayo maalka haddii wax kaloo aabba iyo oo fard wax ku dhaxla ayna jirin waxaa la leeyahay calaa cadadi ru'uusihi madaxooda intuu yahay afar labadii wiil afar gabdhood baa laga soo qaada kiiba laba gabdhood buu u dhigmaa afartii gabdhood laba wiiloo afar ah sideed baa laga dhigaa sideed gabdhood sideed baa maalka loo qaybinayaa gabdhihii hal hal ul baa la siinayaa wiilkiina laba ul baa loo siinaya laba madax baa lagu siinaya masalada intaasayba ku dhammaatay marka wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaan falidakari milu xadi lunhayayn marka labadaas aayadood buu imaamu shaafici usoo dariishtay oo wuxuu leeyay waxaan ka fahmay nas sariixayba ahaanine inuu gabadhii walaashaeheed nis aan looga badinaynin marka see see looga fahmay waa kana fadakara ilaahay wuxuu sheegay alukhta gabadhii munfaridatan xaal ay tahay mid keligeeda ah fantahaa bihaa wuxuu ku dhame ku dhameeyey arrinteeda jalla hanaa'uhu ila nisfi intii laga gaaro gabadhii markii ilaahay keligeed ah uu sheegay fantahaa bihaa amarkeeda wuxuu la gaaray jalla hanaa'uhu ila nisfi ilaa maalkii niskiisa ilaada alii keligeed markay tahay walakhana ilaahay wuxuu siiyey munfaridan xaal uu yahay buu sheegay dheh walakhana waa sheegay ilaahay munfaridan xaal uu yahay faintahaa bihi wuxuu la gaaray ila lkulli maalkii oo dhan inuu leeyahay wadakara ilaahay wuxuu sheegay alikhwata walakhawaati fajacala lilkhti wuxuu u yeelay nisfa maali lakhi walaalkii dakarkaa intuu leeyahay niskiisay leedahay iyou ilaahay u sheegay buuri ayib taas waa aayaddii naskeediioo la bayaani leh waay wa kaana xukmuhu jalla hanaa'uhu ilaahay xukumkiisa waxau ahaaday fi lukti gabadhii munfaridatan xaal ay tahay tii keligeeda iyo wa maca alakhi markay walaalkeed la jirta sawaacan inay waxba isdhaamayn oo say sawaa ku tahay biannahaa ayadii laa tusaawi lakha walaalkii mar kastaba lama sinaan karto hadday keligeed tahay nisay qaadanay walaalka hadduu keligiisana maalkii u qaatay lama dhi lama sinno hadday isla jiraanne walaalkii niskiisay qaadatay asigaa ka badsaday marka wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu sheegay wa kaana xukmuhu jalla hanaa'uhu fi lukti munfaridatan iyo wa maca alakhi sawaan walaashii hadday keligeed tahay iyo hadday walaal la jirtaba waa isla eg tahay oo say kula eg tahay biannaha laa tusaawi اlakha walaalkii la sinmaan karto lama sinmaan karto wa annahaa ta'kudu nisfa nis bay qaadanaysaa oo mimaa yakuunu lahu wixii asiga usugnaado min almiiraathi wa annahaa ta'kudu waxay qaadanaysa annisfa mimaa yakuunu lahu lilakhi wixii usugnaado min almiiraath walaalka dhaxalkiisa waxay ka qaadanayn nis ay ka qaadanayn marka hadday la jirto walaal kalena waaba lasoo sheegay falow qulta haddii aad tiraahda fii rajulin maata dhinto wa taraka ukhta walaashiis ka tegay laha nisfu bay leedahay bilmiiraati bay ku leedahay haddaad tiraahdo waana saxe wa ardudu calayhaa waxaan ku soo celinayaa annisfa albaaqi annisfa annisfa albaaqi kunta waxaad ahaanaysaa qad acdaytahaa inaad siisay alkulla dhammaanteed munfaridadan xaal ay tahay wainamaa jacala allahu ilaahay wuxuu u yeelay lahaa naagtii annisfa buu u yeelay fi linfiraadi walijtimaac wuxuu leeyahay haddaad tiraahdo haddaan qadarno nin oo walaashiis ka tegey maalkii waxaad leedahay buu nis bay ku leedahay laiskuma khilaafsana taas ayib haddaad tiraahdo niska kalena waan ku celinayaa oo maalkii baa isku qaadanaysaa waxaad noqonaysaa ninkii gabadhii oo keligeed maalkii oo dhan wada siiyey ilaahayna markuu sheegay wain kaanat waaxidatan markii la yiriyey eh, ayb walahu uktun falaha nisfu maa taraka baa la yidhi hadday walaal oo keligeed ay jirto maalkii niskiisa ay leedahay baa la layidhi marka ilaahayna markay keligeed aheed nis buu siiyey adigana waxaad siisay nisna dhaxal baad ku siisay niskii kalena waad ku celisay oo waxay noqotay markaan maalkii oo dhammaad isku siisay bay noqotay ilaahayna wuxuu u sheegay markay keligeed tahay iyo markay wax la jirtabo maalkii niskiisi ay keligeed ku leedahay markii walaalkeed la joogtana nisfu ma akhada akuuha ayib markaas adigana waa hadalkii qur'aankii baad khilaafsan tahay buu yidhi ayib falaw qulta fii rajulin haddii aad tiraahdo maata dhintay oo wataraka ukhtahu ka tegay laha nisfu ba leedahay bilmiiraati waa sax wa ardudu calayha waxaan u soo celinayaa annisfa yani niskii soo harayna waan siinayaa haddaad tidhaahdid kunta waxaad ahaanaysaa nin habow qad acdaytahaa naagtii walaashii ahayd mid siiyey alkulla maalkii dhammaantiisa munfaridatan xaal ay tahay iyadoo keligeed ah iyadoo keligeed aad maalkii wada siisay wainamaa jacala allahu ilaahayna wuxuu u yeeli lahaa naagtii walaasheed annisfa fi linfiraadi markay keligeed tahay iyo walijtimaaci markay dad la jirtabo infiraad waaba la garto nisfu maa taraka laakin ijtimaacana nisfu akhiiha nisfu lmaal ma ah nisfu maa kaana liakhiiha dakar hadday hal yihiin markaas nisfu lmaalay ku rumoobaysaa haddii kalena waxa weeyaan waa ka yar tahay ninkii qaa'ilkaah fa innii lastu maahi uctiiha mid siinayo annisfa albaaqi niska soo haray miiraathan u sii maayo wa innamaa uctiiha waan siinayaa iyaahu niskaa soo haray raddan baan u siinayaa buuri niska soo haray dhaxal uma siinayo oo ilaahay kitaabkiisa kama hor imaanin oo marka hore niskii ilaahay u qadari baan siinayaa niska soo harayne waxaan u siinaa wax liraa raddi celin aan u usiinayaa buuri fa inii lastu ma i ucطiiha gabadhi mid siinaa walaasha aheyd annisfa albaaqi niskii hore dhaxashay maaha niska kale miiraahan dhaxal u sii maayo inamaa ucطiiha gabadhi waa siinaa iyaahu niskaas raddan celin baan u siinaa maahina dhaxal igama ah qultu waxaan yidhi buuri imaamu shaafici a dhahaye wamaa macnaa raddan cilinta maxaad kala jeeda yani cilinta sideedaba maxaad ula jeeda ashay-un miya istaxsantahu adiga aada iska wanaagsatay oo wa kaana ilayka adiga kuu ahaaday oo aad leedahay an tadacahu inaad dejiso dhigtid xaydu shita fa in shita haddaad doontid an tucdiyahu inaad siisid jiiraanahu ninkaa dhintay jiiraankiisa aw baciida nasabi minhu ninka nasabkiisa ka fog ayakuunu dalika laka midkaas ma leedahay baa layidhi waxaan raddi aad ku magacaabaysid wax iiga sheeg baa layidhi raddiga aad sheegaysid ma shay adiga iska wanaagsata oo istixsaan imiya oo marka adiga xurriya aad ku leedahayoo haddaad rabta gabadhi aad ku celinay haddaad rabta ninkaas dhintay jiiraankiisaad siinay haddii kale qaraabo dheeraad siinay wax ku wax ku hagaayo oo meeshaas dhig ku dhahayo ma jirtee calaa kayfaka sidaad doonto maad meeshaad rabto u dhiganaysaa baa layidhi mase waa shay lagu amray inaad meel go-an oo ou leeyahay macnii saasay ka dhigan tahay qultu wamaa macnaa raddan muxuu yahay ashay-un miyaa istaxsantahu aanu aada wanaagsatay oo wa kaana ilayka adiga kuu ahaaday an tadacahu inaad dhigtid xayu shi'ta meeshaad doontid fa in shi'ta haddaad doontid an tucdiyahu inaad siisid raddigaas jiiraanahu ninka walaalkii oo dhintay jiiraankiisa aw baciida nasabi minhu nin ka fog ayakuunu daalika laka midkaas ma leedahay qaala ninkii wuxuu ihi laysa daalika lilxaakimi ninkii xaakimka ahay oo walax kala dhexalsiinay xuriyadaas ma lahoo inta soo hartay meeshaad rabtay iska dhig lama dhahaya buuri laysa daalika lilxaakimi ma lah walaakin jacaltuhu waxaan ka yeelay raddan calayhaa gabadhii baan ku celiya niskii soo haray biraximi bisababi raxim qaraabada awgeed qof ka dhow oo ninkaan maalkaan kaga xaqlisan gabadhan ma jirta awgeedaan wax uu siiyey nisna dhaxal ay ku qaadatay nisna qaraabanimo ayib markaa wuxuu ihi miiraaan imaamu shaafici waa miiraaan a miiraaan a acdaytahu miiraasan dhaxal miyaad u siisay oo niskaan soo haray raximnimadii dhaxal may ku qaadatay qaala ninkii wuxuu ihi fain qultuhu haddaan idhaahda dhaxal baan usii maxaad iga dhehelay hadalkaada aan fahmayaaye imaamu shaafici yihi ma dhaxal miyaa niska soo haray ma dhaxal miya markaasaa la yidhi haddaan idhaahda dhaxal waayo hadda ma dhahayo waan idhi ma dhahayo laakiin wuxuu leeyahy fardan haddaan qultu waxaan yidhi markaas idan takuunu waxaad ahaanaysaa waratahaa gabadhii inaad dhaxal siisay gayra maa warataha allaahu ilaahay waxu dhaxalsii waxaanan ahayn ilaahay wuxuu u sheegay hadday keligeed tahay in nis ay leedahay haddaad tiraa maalkii niskiisa kalena dhaxal baan u siiyey oo raxim ah waxay noqonaysaa wuxuusan ilaahay u sheegin in u sheegtay oo ilaahay nis buu gaarsiiyey adigana maalkii oo dhammaad gaarsiiy marka taas maxay ku socon kartaa baa layidhi qaala ninkii wuxuu uri faaquulu laka waxaan kuu leeyahay daalika midkaas liqowli illaahi ilaahay qowlkiisa awgiis baan u leeyahay wa ulularxaami kuwa raximka u saaxiibkee bacduhum qaarkooda yaa awlaa bibacdin barka kale ka owlaysan fii kitaabi illaahi dadka raximka oo nasabka uu ka dhaxeeyo ayagaa in waxooda laysu siiyaa ku fiican dadka kaloo ka fog ayadaa kaga dhow aas ilaahay yidhi marka sidaa daraaddeed baa naagtaa ama gabadhaa walaashiis ah aan u fa qultu lahu waxaan u idhi wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin nasalad waxay ku soo degtay bianna annaasa dadkii tawaaratuu bilxilfi inay isku dhexli jireen xilfi istaageerid waaye nin baa macnaha laba qabiil ama nin baa soo kacay qabiilkan buu leeyahay dhiig iyo dhib i dheef waan idinla qaybsanaa xilfi baa la yidhaahdaa ama laba qabiilo ha noqoto ama afraad qabiilo ka soo baxdoo qabiilo kale soo dhex gashay ha noqoto ciddaasay waxay dhihi jireen jaahiliyadii adinkaan dhib iyo dhiig iyo dhib idinla qaybsamo marka wixii xoolaha la bixi la yidhaahdo dadkaasay la qaybsanayaan haddii nafci la helana wax baa laga siinaya marka saasaa loo qaybsan jiray markii hore uma tawaarathuu bilislaami markaas haddana islaamka laysku dhaxlay iyo walhijra ninkii muslim ah oon haddana muhaajir ah asaa ka owleysan ninkii kale fa kaana almuhaajiru ninkii haajiray wuxuu ahay yariu lmuhaajira ninkii haajiray kii dhaxlo walaa yariuhu muhaajirka dhlima dhaxli maayo min warahatii qaraabadiisa asiga u dhawo dhexlaayo man shaksi dhexli maayo lam yakun muhaajiran aan ahayn wahwa aqrabu wahwa warahadaas ama waaridkaasne aqrabu ilayhi ugu dhowaan badan yahay mima warihahu tan waxaa lagala jeedaa markii islaamkii uu yimiday dhaxalkii islaamkiyaa la isku dhexli jiray iyo hijraa matalan ka soo qaado nin baa waxaa weeyaan makabuu ka bax asiga iyo ninsa oo saaxibkiis ah yaa maka ka bax madiinay tageen ayb ninkii midkood baa dhintay midkaas dhintay wuxuu ka tegay wiilkiisa oo maka joogo oo muslim hadduu raba ha ahaado iyuu ka tegay iyo nin dadkii muhaajiriinta ahay waxaa lagu leeyahay ninkaas oo dhintay waxaa dhexlaya ninkii saaxiibkiis oo muhaajirka la ahay oo lasoo haajiray oo dhibka iyo dheerta la qaybsaa dhexlaya waladkiisaas walow muslimba ha ahaadee aan soo haajirin wax kuma laha maca haddii loo fiiri waladkii asaa nasab ahaan kaga dhow ninkaa asiga lasoo haajiray marka nasab layskuma dhexlayna hijra iyo qiimaa laysku dhexlay macnihi saas waay marka imaamu shaafici o le aayadda saad u daliishatay ma ah maxaa layihahda waxaa la yihahdaa macrifatu sababi nuzuul yuciinu calaa fahmi اlaaya macnaheediina ma aha qasru اlaayati cala almacna aladii nazalat fiih keligeed ma ah laakiin aayadaa lagu fahmi kara si ka duwan oo maxay tahay nazalad way degtay biana annaasa tawaaraxuu bilxilfi isgargaarinta oo manaha les les manaha eh, les xilfi laysku galo ama gargaar laysu galo ballan laysku ballamo ballan laysu galo in laysu gargaara laysku dhexli jiri jaahiliyadii waa uma tawaaratuu bilism walhijra qofkii inuu muslim ahaado haddana muhaajir u ahaada laysku dhexli jiray fakaana almuhaajiru ninka haajir yariu lmuhaajira ninka kaloo muhaajir kale u dhexli jiray walaa yariuhu muhaajirkii ma jirin min warahatii dadkii asigoo ka tegay man shaksi ma dhexlaynin lam yakun muhaajira qaraabadiisii asiga dhexli lahayd hadduusan muhaajir ahayn wax lagama sii jirin wahwa waalidkane aqrabu ilayhi asaa ugu dhow min man warihahu ninka dhaxlo muhaajirka eh ninkan kalea ugu dhow maca daalika ninka muhaajirkaa la siin jiray fanazalad marka waxaa soo degtay wa ulularxaami bacduhum awlaa bibacdin alaaya ee marka maxay noqotay calaa maa furida lahum wa ulularxaami bacduhum awlaa bibacdin calaa maa furida lahum dadka raximka u saaxiibka ayaga isku owleysan laakiin waxay ku owleysan yihiin calaa maa furida lahum wixii loo magacaabay ee marka laga qaadan maayo gabadhii nisaa loo magacaabee nis kale inay qaadani laga qaadan maayo laakiin gabadhii walaalkeed ay dhexley liannaha min ularxaam waayo waxayna ku dhexleey wixii loo magacaabay calaa maa furida lahum oo niski ah laakiin intaad ka keentay niskii kaloo dheeraadka ay qaadanay min ayna atayta bihaa taasaa laysku haysta ayib qaala wuxuu ihi fadkur daliila calaa dalik hadalkaas adaa aayadda isaga fasirtay laakiin daliilkeeda sheeg qultu waxaan idhi waulularxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaabi illaahi calaa maa furida lahum ilaahay wuxuu u farad yeelay yay ilaahay kitaabkiisa isugu owleysan fii kitaab illaahi baa la yidhi kitaabullaahina gabadhii walaalka dhexlay waxaa ugu taallo nisi aa ugu taallo markaasuu ihi alaa taraa ma arkaysido anna min dawi larxaami qaraabada kuwa u saaxibka eh man yariu yaa ka mid eh wa minhum man laa yariu marka hadday ahaan lahayd wa ulul arxaami bacdum awlaa bibacdin qaraaboo dhan aa wax qaadanay haloo qaybiyo laakiin waxaan helnay qalaabadii qaalna wax ay ka dhaxlayaan waxna dhaxli maayaan ka soo qaada maalan nin baa wuxuu ka tegay gabar iyo wiil mid kastaba gabadhaas iyo wiilkaas mid kastaba wiil buu dhalay labadoodii waa dhinteen waxaa jooga markaan gabadhaadii wiil ay dhashay iyo wiilkaadii wiil ou dhalay unbaa jooga wax kala wax ka dhexlaya ma laha marka yaa ku dhaxlaya wiilkaada wiilkiisaa ku dhaxlaya gabadhaada wiilkeeda waxba kuma lah waana raxim oo qaraabo ah laakiin dhaxal kuma liannahaa adlat biunhaa gabar bay ku soo dhowaatay ijmaacan wax maa dhexlayso waana raxim wax dhalay oon wax dhaxlin kana waa raximkii wax dhaxlay marka qaacida kama dhigan kartid waulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illah kula raxim yarif macnaheedii ma aha baa la yidhi waxaan isku waafaqsannahay raxim badan oo wax dhexlayn baa jira ayb wa ana الزawja ninkii yakuunu wuxuu ahaanayaa akara mid ka badan miiraahan dhaxal min akari dawi اlarxaami arxaamta kuwa uu saaxibka badigood miiraahan oo ka badnaan kara marka qaarkeed zawjka zawj haddii lagu yihahdo naag baa meesha ku dhimatay zawja haddii la yihahdo ninkeedaa dhintay ayb kaba soo qaada had dirtaan ninkii xaaskiisaa yani naagtii baa dhimatay waxay ka tagtay ka soo qaado aabbaheed iyo hooyadeed iyo maalan wiilkeeda iyo ninkeedii ay ka tagtay aabbihii iyo hooyadii iyo wiilkeeda raximnimay wax ku dhexlayaan ninkeediina raxim ma ah zawj waayo wax qaraabo ka dhexaysa ma laha laakiin maalkii ka tagtayaa u badan haddii maadaama farci waaris ah uu joogo ninkii wuxuu qaadanaa rubuc buu qaadanaa maalkii afar marka loo dhigo qaybuu qaadanaa aabbihiina sudus buu qaadanaa hooyadina sudus bay qaadanaya inta soo hartayaa wiilkii iyo gabadhii loo qaybinaya haddaad u fiiris inta maalkii o dhan haddaad u fiiris waxay imaanaysaa ninkaa ugu maalbada ka soo qaado waxay ka tagtay aabaheed iyo hooyadeed iyo ninkeeda ka soo qaado ninkii wuxuu qaadanaa maanta farculwaari ma joogeen nisfulmaal buu qaadanaya aabihii iyo hooyadiini falidakari milu xadi lunhayn bay u kala qaadanayn yacni u fiirso lix baa mas'alada lagu dhisayaa saddex oo niskiia ninkiia qaatay saddexda soo hartay aabihiina laba u leeyahay hooyadiina hal bay leedahay ninkii baa ka wada maal badan fiir raximna waayo waxay ku dhexlayaan zawj oon raxim ahayn aa ka wada maal badi marka waxaa badan oo kuleeyahay mar badan suwar badan oo ninka ka maal badan yahay dadkii raximka ah badan marka raxim keligiis macnaheedii ma aha in uu yani dhaxalka keligiis wax lagu qaadanayo ma aha wa ana الزawja yakunu akara miiraahan buu ahaanaa midka dhaxal badan min akari dawi اlarxaami arxaamta raximka kuwa uu saaxibka badigood miiraatan buu ka badanaa mar waa laga badnaan karaa zawjka hadda haddii naagtii dhimatay wiilkeeda iyona tagto labadaas keligood inta soo harayna wiilkaas wiilkaa ka bad laakiin marba haddii laisku yimaado dad badan isku yim noqdo waa kamaal badan yihi ayib wa anaka law kunta hadii aad ahayd inamaa tuwariu biraxmi raxim haddaad wax ku dhaxalsii laheed kaana raximu lbinti gabadha raximkeeda oo min alabi ka ahaatay waxay ahaan laheyd ka raximi libni bay ahaan laheyd wax yidhina malaha tan hadda kuu mihaali waayo gabadha wixii ka gabadhaada waxay dhasho raxim bay ku yihiinoo waalid baad u tahay ayagana carruurtaaday ka tirsan yihiin laakiin dhaxal markiina waxba kama soo gelaya gabadhaada waxay dhasho maadaama ay ku soo dhowaanin adigaa dhintay markaan adiga wax kuguma kuguma laha raximkaadina waa yihiin oo qaraabadaadii waalid xaq baad ku leedahay in xaq bay kugu leeyihiin laakiin dhaxal markay noqdo ma ah marka ka raximilibni ayna noqon lahayd ibnigaada waxaa waay wiilkaada wuxuu sii dhalo gabar iyo wiil wuxuu dhalaa wiilkaada waa ku dhexlaya haddii adiga intaad dhimatid aad ka tagtid maalan gabar iyo wiilkaada wiil ou dhalay gabadhaada nis bay qaadanaysaa wiilkaada wiilkiisa nis buu qaadanaya ama waxaad ka tagtid gabarh adiga ka tagtay gabadha wiilkaadana gabarh buu ka tagay adigan gabadhaada nis bay qaadanaysaa gabadhaada gabadheedana waxay qaadanaysaa sudus takmilata thuluhayn baa la yidhaha naaga haddii laisku daro thuluhayn ma dhaafaan marka almuhim wixii wiilkaada ka farcamo adig waa ku dhaxlayaan gabadhaada wixii ka farcmaana ku dhaxli maayaan marka raxim inaan wax lagu dhexlaynin taasay daliil u tahayo qaarkoodna dhaxal wax kuma laha qaarna waxbay kuleeyihiin walaw kunta haddaad wa anaka law kunta haddaad ahaan lahayd inamaa tuwariu biraximi raxim haddaad wax ku dhaxal sii laheed kaanat raximu lbinti gabadha raximkeeda gabadha waxay sii dhasho oo min alabi ka ahaatay ka raximilibni noqon lahay wax yidhina maleh wa kaana dawul arxaami waxay ahaan lahaayeen yariuuna macan kuwa sinaan wax wada dhaxlo gulligeed raxim oo dhanna ma wada sinna gibigoodu waayo wayakuunuuna waxay ahaan lahaayeen axaqa kuwoo ka xaqnimo badan min الزوج bay ka xaqnimo badan yihiin aladii zawjkoo laa raxima lahu aan raxim kaa dhexayn bal iska dhaafa qaraabadaada wax badanoo dhacayaa jiro laakiin zawj ma dhacayo zawjka iyo abaweynka labada aabbo iyo farci waarif farciga adiga wax adiga kaa yimaado sulbigaada iyo labadii adiga ku dhashay iyo zawjka ama zawjada waxaan dhicinay ka mid yihi weligood biayi xaal min alaxwaal laakiin arxaamta waa wada badan yihin haddii aad ka tagtid walaalka oo kugu hay kugu ooyay kugu aabba ah iyo walaalka oo kugu aabba ah kan kugu aabba ah waala waa la xijaabay kan kugu haayo kugu ooba kugu aabba ah xoolaha dhan qaadanay waana raxim waana is isxijaabeen sidaasay wada dhexlayaan marka raximka waa badan yahay mar qadan oo la qadinayo laakiin zawj maya lama qadin kara ilaa inuu yani shuruudi ka soo bixin maayo walow kaanat ilaayatu aayadda hadday ahaan laheed kamaa wasafta saa soo tilmaantay kunta waxaad ahaa laheyd qad khaalaftahaa kii khilaafo fii maa dakarna xataa haddaan u day lahayn aayadda aada aad u soo daliishatay haddaan u dayn lahayn oon idhaahda sidaada u qaado awal man yukhaalifu hadihi laaya adigaad noqon lahayd baa leyihi hadda aayadda aad adigu ku fasirtay loo qaadan lahay adigiyaa khilaafi lahay haddana oo maxaad ku khilaafi lahayd fii an yatruka inuu ka tago ukhtahu walaashiis iyo wa mawaaliyahu iyo kuwii asiga xoreeyeen fa tuctiya ukhtahu waxaad siin lahayd walaashiis annisfa wamawaaliyahuna annisfa maalan nin baa waxa weeyaan gabar iyo nin iyo walaashiis yaa isla joogo ninkaana adaa marka u dhinto walaashiis nisaa laga siinaya niskii soo haray ninkii xoray baa qaatay marka haddeertaan ninkaan mawaalida ah waxa weeyaan raxim ma ah adigana waxaa tidhi wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah ayagaa dadka kale ka owlaysan haddana waxaan isku waafaqsannahay niska soo haray ninkii xuray in la siinaa isku waafaqsannahay ilaahay kitaabkiisana kuma taallo haddii raximka ay ka owlaysnaan lahayd maxaa gabadhi loogu celi waayo oo ninkaa xuray loo sii marka waxaad noqonay aayaddiis aad u daliishatay inay ahayn adaaba khilaaftayba saasaa la leeyahay ayib fii an yatruka uktahu walaashiis inuu ka tagu ku khilaafi lahay wa mawaaliyahu oo fa tucطiya uktahu aad siisdeen annisfa wa mawaaliyahu annisfa walaysuu bidii arxaamin walaa mafruudin lahum kuwa wax loo qadarayna ma aha fii kitaabi illaahi fardun looguma qadarin mansuusun la cadday laakiin waa lagu ijmaacay ninka oo mawaalida ah inuu wax dhexlayo waa lagu ijmaacay sunnada nebigaa lagu sheegay qur-aanka laguma sheegin laakiin adiga waxaad leedahay kitaabka ilaahay baan u daliishanaya raximka dadka kale ini ka sokeeya hadda macnaheedin waxay noqotay nin xuray oo qofkaan ou xuray wax raxim ah, ayna ka dhexaynaad wax siisa dadkii kaloo raximka ahaay oo joogo laga yaabo aada asiga ku xijaabtay marka say ku dhici kartaa baa layidhi arrintaas ayada maca daalika haddaan qur fiirinana nin wax xorey wax looma sheegin oo hadda aayad qur-aan jirto marka awal man yukhaalifu ma min alqur'aan alkariim ay noqonaysaa baa layidhi marka sidaasaa looga baxay gabadhii oo walaasha ahayd waa labadii macnaha ra'yi ra'yigii kale hadda lama cardin karo liannahu waxaa weeyaan haddii aygana adiladooda sheeg la yidhaahdo wax badan bay sheegi lahaayeen laakiin imaamu shaafici hadeertaan waxaa laga yaabaa laa yuctiika majaalan inadba taradud xataa uu ku galo waxaa la yidhi ninkii kaa hadal badan dhaxalka oo aabbaha waa ku gafsiyay soomaali tirahdo marka fasaaxadan sideedaba waxaa weeyaan ina min albayaani la sixran yani waxaa weeyaan qofka hadduu ilaahay fasaaxo siiyo waxaa dhici karta baatilkaas uu asigu dooda inuu xaq aska kuga muuqdo marka aad waa u qiimo badan walidalika nabi maxamed alayh الsalaatu wasalaam fasaaxa baa ilaahay ku manaystay lanna waxa weeyaan sida waxaan looga aqbali lahay ucطiitu jawaamica alkalim waاkhtusir ilya alkalaamu yuu nabiga alayh الsalatu salaam yii marka fasaaxada haddii imaamu shaafici ninkii hadda ha ra'yigiisa akriyo wuxuu leeyay kayfa yumkin an yataradad axad annahu laa radda hunaak yani raddi inuusan jirin maanta ii caddaatay yaad leedahay laakiin waxaa laga yaabaa ra'yi kale haddii la cardiyo inkastoo aan eh, hadda adiladooda kor lagawada xasuusan karin uuna badan yahay ayagana wajhata nadar bay bixin lahay ayib wakhtalafuu fi ljaddi faqaala zayd bnu haabiti waruwiya can cumara wacuثmaana wacaliyi wabni mascuudi yuwarahu macahu اlإkhwatu haddana waxay leeyahay waاkhtalafuu saxaabadii waxay isku khilaafeen fi ljaddi abkowgii bay isku khilaafeen ama awowgii dhaxalsiintiisi laakiin goorma waa faqaala zaydun wuxuu yiri ibnu haabitin wa ruwiya qowlkaas zaydna waxaa laga wariyay can cumara wa cuhmaana wacaliyin saddex khulafaa raashidiin iyo wabni mascuud yuwaratu waxaa la dhaxal siinayaa macahu maca aljaddi alikhwatu walaalihii ninkii faraa'idka wax ka soo mari jira waxaa la ogyahay min ascabi almasaa'il alatii taأtiika fii baabi alfaraa'idi tawriitu اljaddi maca alikhwa waxa ugu daran weeyaan walidaalika waxaa lagu leeyahay qolada yidhaahdeen jadki wuxuu xijaaba walaalihi wax ka sahlan mabalah oo macnaha jadki bay soo qaadayaan bimansilati lab bay keenayaan marka ninka awowgiioo joogo walaala waxmaba dhaxlayaanba taa waa iska sahlanta laakiin jadki markii la yidhaahdo walaalihii ayaga laisla dhaxalsiin sida madhab shaafici u qabo oo kale yaa aada u dhib badan markaasaa waxaa leeyahy jadka waxaa weeyaan mar kastaba waa inuu khayr badnaado inuu qaato sudusulmaali jamiican maalka suduskiisa inuu qaato hadduu u khayr badan yahay ama huluثu maa baqiya bacda ahli اlfardi markii laga bixiyo faraa'idka in huluثkeeda u qaato iyo in mushaaraka uu la sameeyo ka min alikhwa laga dhigo saddexdaas midii uu khayr badan ah, jadka loo raacaya marka mar waxa uu khayr badnaan karaa sudusulmaal jamiican mar waxa uu khayr badnaan kara asagoo ka waaxid min alikhwa mar waxaa uu khayr badnaan karto huluثu maa baqiya min almaali waxay ku xiran tahay hadba dadka wax la dhexlay siday yihiin noocyadooda marka khilaaf aad u adag baa jira laakiin hadda waxaa laga hadlaya mas'alo say u qeybsamay lagama hadlaye laakiin wax ma lala dhexlayaa walaalihii ma sameeya taas unbaa la isku haysta wa qaala abu bakrin الsidiiqu wuxuu yihi wabnu cabaasin waruwiya can caaishata wabni zubayr wacabdillaahi bni cutbata annahum jacaluuhu waxay ka yeeleen jadkii aban bay ka yeeleen wa asqaطuu way rideen alikhwata walaalihii macahu maca aljad walaalihii jadkii wax lama dhaxlayaan baa yidhahda yani dadkii saxaabadii khulafaa raashidiintii baa isku khilaaftay masaladan ayada sidaan ognahay noo imaan doonta aqaawiilu saxaaba hadday iskhilaafaan midkoodii xaqa u dhow maa un la fiirinaa mooye labadoodii wada xaqe la dhihi maayo laakiin xaqa mid unbuu raacsan yahay midkii adiga daliilka u dhow baa la fiirinaya fa qaala ninkii qaa'ilka qaa'ilkaah wuxuu ihi fa kayfa sirtum seed u ahaateen ilaa an habbattum intaad ka sugtaan miiraatha alikhwati walaalaha dhaxalkooda maca aljaddi maxaad adinkoo imaamu shaafici iyo dadkii kale eh maxaad u qaadateen inaad dhaxal siisaan walaalihii ayaga iyo awowgood abidalaalatin miyaad ku dhaxal siinaysiin oo min kitaab illaahi ow sunnatin sunnada dalaalo ay ka tusisay maad ku dhaxal siinaysiin mase sidaa doontaan weeyaan jadka iyo walaalihii maxaad ku dhaxal siisay qultu imaamu shaafici waxaan idhi buu idhi amaa shay-un inuu yahay miya mubayanun la cadday fii kitaab illaahi aw sunati lagu cadday falaa aclamuhu buuri in yani aayad qur'aan ah ama xadiid nebiga oo walaalihii iyo jadkii waa isla dhaxlayaan sheegaya inay jirto kuu sheegi maaya buuri anintaas ma sheegaya ayib taas ma sheeganayaa buuri qaala wuxuu ihi falahbaaru ninkiiba hadday saas tahay falahbaaru mutakaafi'a akhbaartii saxaabadii laga wariyo aqwaashi aheed waa isu dhigantaa waddalaa'ilu bilqiyaasi haddii dalaa'ilka ama calaamooyeenka oo qiyaaska la jirta haddaan fiirinane maca man bay la jirtaa jacalahu aban ka yeelay oo waxajaba waa laba qaybay kala noqdeen laakiin markii daliilka aan qiyaas qaadanno waxay u dhow tahay ninkii yidhaahda walaalihii la dhaxli maayaan awowga kuwa la dhahayaan yaa u dhow baa layidhi ee imaamu shaafici u ka waran qaala tilmiidkii wuxuu ihi falakhbaaru mutakaafi'a akhbaartii way isu dhigantaa waddalaa'ilu bilqiyaasi tusaalayaalkoo qiyaaska ku suganne maca man shaksi maciisay ahaayeen jacalahu awowgii ka yeelay aban ka yeelay oo waxajaba bihi likhwata walaalihii ku xijaabay ninkaasaa qiyaas ahaan u dhow baa ka waran baa lihi qultu waxaan idhi buuri imaamu shaafici wa ayna dalaa'ilu daliilka tusinayo in ay macnaha walaalihii in laga qadiyo oo aabbi awowgii lagu xijaabo qiyaaska tusinaya xaguu ka jiraa qaala ninkii wuxuu ihi wajadtu waxaan helay isma alubuwati aabbanimo magaceeda talzamuhu inay laasimayso wawajadtukum waxaan idiin helay mujtamiciina adinkoo ku ijtimaacsan calaa an taxjubuu bihi awowgii inaad ku xijaabtaan bani lummi hooyadii wiilasheeda wawajadtukum waxaan idiin heloo kale laa tanqusuunahu inaad ka nusqaaminaynin min asudusi sudus inuu marnaba ka dhacaynin hadduu aabbihii maqan yahay wadalika kullu xukmu labi weeyaan ninkii tilmiidkaas saas dhahay wuxuu leeyahay mar kastaba awowga aabbay yaa lagu magacaaba waa kow midda kale waxaan idiin arkay buu ihi an taxjubu bihi bani lum maalan ka soo qaado nin baa dhintay wuxuu ka tegay laba oo ku habar ah iyo laba ku aabba ah iyo awowgiisa ayuu ka tegay ayb marka banil um waa kuwa eh, kuga hooyo ah ayaga casaba ma ah farad bay wax ku leeyihin hadduu hal yahayna sudusow leeyahay hadduu laba yahayn iyo wax ka badanna thuluth bay leeyahay ma dhaafaan ayb laakiin waxaa shardi banulummigaas kuwa kuugu hooyo ah markay wax kaa dhaxlayaan waxaa shardi ah inuu farac waarina joogin asal waarina uusan joogin maadaama awow uu joogo waa asal oo waaris ah marka dadkii kuugu hooyo ahay waxba kama dhexlaya waxaa lagu xijaabayaa awowga jooga ayaa lagu xijaabaya sidii aabbaha loogu xijaabayo aygu lagu xijaabay laakiin kuwa oo asiga shaqiiqa ama ama ama liab ah kuwaas waa kuwa lagu muransan yahay awowga mala dhaxlay ama sameey laakiin kuwa kuugu hooyada ah maalan nin baa dhintay wuxuu ka tegay labow oo ku hooyo ah kuwa kuugu hooyo ah wiil iyo gabar iskuma dhaafaan ayaga haddii laba gabdhood ay kugu hooy iyo laba wiil haddii kugu hooy yihiin lay wada qaadanayaan wiil iyo gabar iskuma dhibaan ayaga ayib laba kuugu hooye aad ka tagtay iyo laba kuugu aabba ah laba wiiloo kugu aabba ah wax kaloo farac waarid iyo asalna ma jiraan see loo dhexlayaa kuwan kuugu hooyada ahlufarad baa la yidhaha ulud bay qaadanayaan wixii soo harana kuwaan kuugu aabbaha ayaa casabo wada qaadanaya marka fiir haddaan aabbahan kuwan oo kuoy ku aabba ah ma ma xijaabi karo laakiin awow hadduu joogo hadduu joogo kuwa kugu hoya wax ma dhaxli karaa waxaan qaatay buu yidhi jadka inuu aabbaha la mid yahay i ku hooyo ahaay waa lagu xijaabay markaasaa waxaan fahmay buu yidhi inuu aabbaha u yahay wajadtu waxaan helay isma alubuwati talaazimaysa wawajadtukum waxaana inaad ku ijmaacsan tihiin calaa uxijaabtaan bihi biljaddi bani lum haddaaba awow ou joogo kuway hooyada dhalin kuwa aabbaha ou dhalin waa kuwa hooyada ay dhashay oo ba ahayn awowga hadduu joogo waxba kuguma wawajadtukum waxaan idin laa tanqusuunahu awowgii inaad sudus wadaalika midkaas xukmulabi weeyaan marka xukmane waxaan ognahay aabbo iyo waa nin baa dhintay ka soo qaado i ku aabba ah iyo aabihiis ijmaacsan yahay aabbaha xoolaha dhan iskale ijmaac weeyaan doonayaan sidii aabbaha laalaha awowgiina meeshii aalihii asna lagu xijaabo haddii la yidhahdo shan wiil hooyaad ka dhimatay ama kugu awowga hala yidhaahdo awowgiya xoo walaalihii wax kumale lianna aabbihii ka shabahaan ku aragnay saasay iga rabaan labadaas ay u qaateen waxaynan awowgii caruurtii hooyada ay kula dhashay alo sudus daa'iman kama dhaxlo hadduu aabihii markaas imaamu shaafici li taasaan kukaas yaa keentay inaan idhaahdo awow leh faqultu lahu waxaan u min ubuwati aabbanimada ahaa faqad oo keli ah nuwariu siinayn awowga aada leedahay aabbanimo magiciisa u laasimay aada leedahay daa'iman aabbanimo wax kuma qaataa layidhi qaala waxau ui wakayfa daalika saasay ku dhici kartaa qultu waxaan idhi ajidu waan helayaa isma alubuwati aabbanimada isimkeeda yalzamuhu inuu u laazimaayo wahwa laa yaritu asoo dhexlaynin haddane qaala wuxuu ihi wa ayna asoo aabbana lagu magacaabay waxna aan dhexlayn intay ku jirtaa qultu waxaan ihi qad yakuunu duunahu hoostiisa inuu yahay dhici karto sokadiisa abun wasmu lubuwati aabbanimada magaceedana talzamu way u laazimaysaa waxaa weeyaan aabbahaa jooga awowgaadana waa joogaa awowgaadii aabbabuu kuu yahay laakiin maanta dhaxalkaadi kuma waxba kumale liwujuudi alladii yudlii bihi qaacidadana waxa weeyaan nin kasta mayd kastaba cidduu ku soo dhawaado hadday joogto wax lama dhaxlayo ilaa awlaad lummi caruurta kuugu hooyada keli ah waxay kugu dhaxlayeen hooyadaas ay ku soo dhowaadeen hooyadii ayadoo isla dhexlayaan calaa sabiili mithaal nin baa wuxuu ka tegay walaalkiis oo ku haay ku hooyo ku hooyo ku aabba ah iyo laba ku hooyo a keli ah iyo hooyadiis uu ka tegay ka soo qaado hooyadii sudus bay leedahay liwujuudi alfarci alwaaris kuwaan hooyada kuugu ana waxay leeyihiin thuluth kuwaan kuuga hooyo kugu aabba-ena maalka inta soo hara falidakari mitl xadil unsayn u qaadanaya haddii wiiligi gabdha isku jira marka fiir haddaan dadkan hooyadooday ku soo dhowaadeen marka lama dhihin maadaama hooyadii aad ku soo dhawaateen ay joogto dhaxalkii wax kuma lidin lama dhahaayo hooyadiina way dhexlaysaa ayagana waxbay ka dhexlayaan laakiin bikhilaafi dalika aabbaa iyo awowgaabaa joog waxaa leeya awowga laa liannahu aabbihii adiga aad kusoo dhawaatood meesha awow ku noqotay aad joogo awowgaasi waxba ma laha marka hadda fiiri awowgii haddii aawiis aabbihiis wiilkiis hadduu joogo lama dhahayo aabba nooma tihid lama dhihi karo waalid weeyaan aabba waa yahay xaqna waa leeyahay laakiin dhaxalna ma laha waana ismulubuwatina waa haystaa marka maxaa faa'iida waad haysaa baa leeyahay qultu waxaan idhi qad yakuunu duunahu sokodiisa inuu yahaa dhici karta abun wasmu lubuwatina talzamuhu oo aabanimadii ka go-i mayso wa talzamu aadama aadam bayba u laasimtaa leehi abuunaa aadam aabba u noo wada yahay gebigeenba maanta mana dhexleahay diirtaan hadduu joogi lahay meeqa baa ka sokeey marka aabba waa leeyahay abuuna aadam baa laleeyahay wamaca dalika laa yarif low kaana mawjuudan faradan waxba ma dhexli lahayn waidaa kaana duuna aljaddi awowga sokodiisa abun hadduu yahay lam yarid jadkii wax ma dhaxlo maalan waxaa jooga awowgaabaa jooga awowga awowgiisaa aabbihiisaa sii jooga awowga soo sokeeyaa ku dhaxlaya kii asiga sii dhalay ma dhaxlay maxaa yaele ninka kuu soo dhawaaday baa meeshaan u taagan saasay ku xirmayaan wiilkaadi yaa jooga wiilkaadi wiilkiisana waa joogaa wiilkaadaa ku dhaxlaa wiilkaada wiilkiis wax kuguma la liannahu ninkii kusoo dhawaadaad joogo wahaakada hooyadaabaad joogto hooyadaa hooyadad waxba kaama dhexlayso wahaakada ayib wuxuu leeyahay wain kaana duuna aljaddi jadka sokadiisa hadday uu yahay abun lam yarid jadkii waxma dhaxlo wayakuunu wuxuu noqon karaa jadkii mamluukan mid la leeyahay wa kaafiran wa qaatilan falaa yariu mana dhexlaayo wasmu lubuwati fii hada kulihi laazimun lah waxaa dhici karta buuri awowgaas in la addoon uu noqdo nin addoon wax ma dhaxlo hadduu awowgaa addoon noqdo cidba ay leedahay awowna waa kuu yahay oo nasabkii lagu kufri karin maayo laakiin wax maka dhaxli karayo liannahu riqi wuxuu ka mid yahay mima yamnacu lirh ko wa kaafiran ninkaan muslim weeyaan aabbihiisna ma joogo awowgiisaa jooga laakiin awowgii islaamkii ma soo gelin laa yariu lmuslimu lkaafira ma ku dhaxli kara ninkaas kaafirka adigoo muslime waa sidaas wa qaatilan awowgaabaa adiga ku dilay maalkaadi wax ma dhaxli karo laa yariu lqaatilu buu nabiga alayh salaatu salaam yii maadaama adiga uu sabab kuu noqday mawdkaada dheeftaada loogu darin maayo yaanba loo qisaasan haddii la rabay